الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته taxanaheennii qisaska iyo dhacdooyinkii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummadii hore inooga soo guuriyey ayaynu ku guda jirnaa xalqadda maantana ciwaankeedu waxa weeye culuwu lhimma fii dalabi almardaat in hamigaaga iyo hankaagu weynaado markaad doonayso ilaahay raali iyo arrimaha aakhiro waa in hankaaga iyo hungurigaagu aanu yaraan waa xilli ay ku habboon tahay inaad wax weyn qabsato maxaa yeele waxaad la tacaamulaysaa allihii weynaa ee aan waxba ku cuslayn ee khasnadiisu buuxeen ee aanay waxba ku adkayn allihii deeqsiga ahaa ee wax walba laga helayey kol haddaad la dhaqmayso waxaa kugu habboon in hankaagu weynaado maalinkaa in hankaagu hooseeyaana ma wanaagsana meel la ku gaadhsiin maayo n ilaahay subxaanaه wa tacaalaa wuxuu ammaanay dadka meel sare qabsada ee aan meel hoose qabsan ilaahay waa ammaanay markuu nebigeena la hadlayay rabbi waxa uu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha nebi allow ku sabir oo ku xeji naftaada kuwa ilaahay gelin horeiyo gelin dambe caabudaya iyagoo ilaahay wejigii raba macnaha dadka alla caabudaya alla yaqaankii meesha ay u socdaan waa maxay waa ru'yatu wajhi rabbihim alacla meel ka sokaysa ma rabaan maal ma rabaan mansab ma rabaan jaah ma rabaan cibaadadooda waxay ku rabaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigii ayay ku rabaan waxaa kaloo nebigu inoo sheegay calayhi afdal الsalaatu wa atami tasliim ilaahay wuxuu jecel yahay waa maxay wuxuu necab yahayna waa maxay faqaala fii xadiiثin صaxiix ina allaha yuxibu macaaliya اlumuur wayakrahu safsaafaha ilaahay wuxuu jecel yahay arrimaha kuwooda sare arrimaha hoose liitana ilaahay ma jecla marka wax alla wixii shayba shaygu ka sarreeyo ee ka wacan yahay ilaahay waa jeceliye adiguna inaad jeclaatood ku baa lagaa rabaa oo aad u saciidood u dadaasho arrinba arrinkuu ka hooseeyana ilaahay ma jecla adna waa inaad ka durugto nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam mar kale wuxuu baraya marka la ducaysanayo alla la baryayo maxaa ilaahay la weydiistaa ilaahay ma waxaa la weydiistaa shay hoose ama dhexe mise shay la qabsado shayga ugu sarreeyaa la weydiistaa wuxuu nebigu ka warramayaa markaad janno ilaahay weydiisanayso wuxuu uhi idaa sa'altum allaha aljanna fas'aluuhu lfirdows fainahu acla aclى wa awsad aljanna wa minhu tufajaru anhaaru اljanna wa fowqahu carshu الraxmaan haddaad ilaahay janno weydiisanaysaan waxay ilaahay weydiisataan jannada la ydhaha alfirdows maxaa yeelay jannooyinkay u sarraysa oo ugu qaalisan tahay oo webiyada jannadoo dhan baa ka soo burqada oo carshiga raxmaanka ayaaba saqaf u ah carshiga ilaahay ayaaba saqaf iyo ee u ah ee saqaf sare macnaha carshiga ilaahay bay la jaar tahay halkaa maxaa laga ordayaa qofku inuu is war camalkaagu u hooseeya ee cilmigaagu wuu liitaa ilaahay hadduu ku janneeyo ayaaba buro sidaa janno uun ilaahay weydiiso tay doonto ta uga hoosaysana allaha ka yeele ilaahu naarun igala baxso oo haddaad janno ii geyso alxamdu lilah rabbi hankaa haddaad jannaad dalbatay jannada lafteeda inaad dalbato oo aad tii ugu fiicnayd calman weydo waa hoosayn nebina wuxuu iska daa kol haddaad afka kala qaadasood ilaahay wax weydiisanayso ilaahay ta ugu sarrayso weydiiso maxay kugu joogtaa kolleyba waxbaad weydiisanaysa laakiin adiga shaydaanku ku idhaahdo war adiga meel yaroo koonana allaha ka yeele jannunbaa kuu darane jannada ilaahay weydiiso maya waa inaad meel sare qabsataa macnuhu waa maxay arrimaha diineed oo dhan waa inaad meel fiican qabsato waa in meel wacan qabsato walihaadaaba dadkii nebigu tarbiyeeyna noocaasay ahaayeen ansaar markii nebigu la baayactamayuu la heshiinayey heshiis taariikhiya wadagale oo ah anna waan idiin soo hijroonaya cilmigii iyo diintii iyo khayrkaan keenaya idinkuna cududiinna ahaysaan iyo ciidankiinna ay ku difaacaysaan heshiiskaasaa la galay waa heshiis cajiiboo taariikhi oo diiniya ah. deeta waxaan yaa rasuul allah maa lana annagu markaan heshiiska fulinno maxaanu leennay cid kale waxaa laga filaya inuu yidhaahdo de waan idin dallacsiinaya waan intaan waan idin magacaabaya aduu hebelow adna hebelow adna waawa xoolana waan idinku daqiiqaya waxaan helo mu odhan macnaa wuxuu barayaa waxa wax lagu iibsadaa waa maxay suli lakum ljanna haddaa idinku ka soo baxdaan jannaa leediin se nicma albayc laa naqiil walaa nastaqiil walle waa beyc wanaagsan ba yidhaha jannaanu yeelanaynaa haa mana ka baxayno mana quurhsanayno haddaanu janno helayno sidii bay ku galeen saxaabi maalin maalmaha ka mida nebiga u adeegay sala allahu calayh waalih wasalam ayuu uhi rabiico waxay weydiiso suu ihi as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanayaa inaan jannada kugula rafiiqo sidoo wax kale weydiisan maysid wax kale ku weydiisan maayo kol haddaad halkaa qabsatay meel weyn baad qabsataye faacinnii calaa nafsika bikasrati sujuud hadabo bal naftaada igu adna igu caawiyo sujuudda iyo salaada badi ile meel weyn baad qabsatee walaalayaal waxaynu intaa hordhaca uga dhignay qisada soo socota waxaynu arkaynaa laba qof mid hankiisu halkii ugu hoosaysay ee xadiidkee sagxaddu maraya qofna wuxuu marayaa halkii ugu fiicnayd buu maraya bal adigu isoo eg xilligay kala joogaan qisada aynu maanta insha allahu tacaala soo qaadanayna waxaa warinaya abu cabdillaahi alxaakim fii mustadraki atabaraani fii mucjamih abu yacla almawsiliyu fii musnadih albanina silsilada saxiixada ayuu ku saxiixinayaa xadiiska abi muusa alashcari wuxuu leeyahy radia allahu canhu rasuulka ayaa nasala biacraabiyin faakramah nebigaa wuxuu soo martiyey nin reer miya markaasuu karaameeyey wuu suuriyeeyey si fiican buu ugu loogay wuu soo dhoweeyey faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam sal xaajatag subixii markuu nebigu ka tegaaya buu idhi dantaada ay weydiiso maxaad u baahantay riwaayo kale waxay leedahay maye wuxuu idhi iga daba kaalay oo madiine igu kaalay oo adiga ay wanaajiyeye bal anna aan kuu abaal gudaye madiine igu kaalay ama goobtaa ha noqoto ama madiinaha ugu yimaadee waa u yimi ninkii nebigu wuxuu ku yihi sal xaajataka maxaad u baahanta waxay weydiiso aan ilaahay kaaga qabsado oon ilaahay kuu weydiiyo wax qabso bal waxaa sawirataa adoo maanta nebi moxamed ku yidhi sala allahu calayh wasalam wax qabso wax weyn aad intood uga fikirtaad wax weyn qabsan layd laakiin ninkan caraabiga ah way hoos martay ninka reer miyiga ah aad bay u hoos martay wax aad ka fajacaysu qabsaday wuxuu uhi yaa rasuul allah naaqatan biraxlihaa hal kooraheedii wadata iyo heeryadeedii hal heeriyeysa waan u baahanay kow wa acnusan axlibuhaa liahlii dhowr riyaad oon reer reerkayga u maalana waan ku weydiisanay waa waa hawsha dhanba gebiga ninkii dhammaaya la wax qabso wuxuu idhi hala subxana haddaa awr ma odhan wuxuu hal baan doonayaa heeryadeedii wadata oo eh, karbaashkii oo murii saaran haye waxaa kaloo rabaa dhowr riyaad oo irmaanoo haneelkayga u maalo nebigu aad buu uga yaabay wuxuuhi yaa haadaa war nin yahow acajasta an takuuna midla cajuusi bani israa'iil war ma waxaad garan weyday ood kari weyday islaantii reer bani israa'iil inaad shabbahdo saxaabadu markaa way ka faa'iidaysteen oo cilmi baa u soo baxay waxaa dha wamaa cajuusu bani israa'iil oo islaantaa reer bani israa'iil iyo yahuudiya meelaha ka soo jeedaa maxay ahayd wuxuu dhi inna muusa aaraada an yasiira bi bani israa'iil aan warkeeda idin siiya islaantaaye nebiyullaahi muusa calayhi salaam ayaa wuxuu damcay inuu reer bani israa'iil socodsiiyo oo ka kaxeeya masar xagga yashaam geeyo fa adalla cani ariiq jidhkii buu ka ambaday isagoo jidkii raadinaya ayaa faqaala lahu culamaau bani israa'iil culimmadii baa ku tidhi inna yuusufa akhada calayna almawaahiiq anlaa nakhruja min misra xataa nanqula cidaamahu minha nebi muuse waxaa nala ballamay nebiyullaahi yuusuf oo ka horreeyey wuxuu nagula ballamay haddaannu reer bani israa'iil nahay masar inaanaan ka guurin ilaa goorma ilaanu lafihiisa soo saarno oo qaadanno wuxuuhi maalintaa masar ka guuraysaan qabrigaygaa soo faqaysaan lafahaygii iyo jidhkaygiina waa qaadaysaan saasaa igula tegaysaan markaasaa nabiyullahi muuse ku uhi ma saasa ahaa ah, oo ballan horaa jiray iyo dardaaran haa wuxuu uhi waman yad wa ayukum yadrii ayna qabru oo yaa inoo garanaya qabriga nebiyullahi yuusuf halkuu ku yaallo aynu qaadnabee waxau uhi maa yadrii ayna qabru yuusufa ilaa cajuusu bani israa'iil qabriga waxaa garanayo keliya islaanta reer bani israa'iil ugu da'da weyn oo xaggay ku dhaqan tahay meel heblaayay joogtaa ha loo yeedho waa loo yeedhay wuxu waxaadna tustaa dulliinii calaa qabri yuusuf say tidhi laa wallaah ku tusi maayo xataa tunjisa lii xukmii kuma tusaya bay tihi ilaa xukunkayga isiiso oo waa maxay xukunkaagu xukunkaygu waxa weeye an akuuna macaka fi ljanna nebi muusow inaan adiga jannada kugula rafiiqo xukunkaygu weeye haddaad doonaysa inaan ku tuso oo xaajadaa iyo dantaasi kuu dan tahay anna waxa ii dana waxbaynu kala gadanaynaaye inu isweydaarsanno anna xukunkayga ii fuli fa kariha muusaa maa qaalat nebi muuse wuxuu ka maagay waxay codsatay culimmada sharxaysaa waxay leeyihiin muxuu uga maagay qolo waxay yidhaahdeen waa arrin malaha wuxuu ka shakiyey dhaqankeedoo malaha qof janno loo ballan qaado dhaqankeedu malaku saacidi maayo uu ka shakiyey dhaqankeeda qolina waxay leeyn maya e waxaanay qabanaysay ah meelheblaayetus iyo janno ayaa kala weyn markaa meelheblaayetus waa wax fudud inay janno ku qabsato way la weynaatay qowlka ugu xooga badanna wuxuu odhaya maya e dee hawlu gacanta ku haya ma waa arrin ilaahay kaga xidhan waa inuu dib ilaahay uu uu u weydiiyo ilaahay u baryo dabeetana laga soo yeelo qowlka ugu xoog badna waa kaa dabeetana wuu ka maago wuxuu yidhi dee kaannamaa inuu leeyahay gacanta kuma hayo ilaahay baa u waxyoodo wuxuu yidhi actihaa xukmahaa nebi muusow xukunkeeda si waxay qabsatay islaanta u fuli fa actaahaa xukmahaa kol haddii ilaahay soo oggolaaday waayay buu yidhi jannadaad igula rafiiqaysaa fa atat buxayra way soo horkacday meel biyo fadhiisinoo hara abay timi waxay tidhi undubuu haada almaa biyahan guriya gebigooda dhura reer bani israa'iil hawl bay u dirtay way guriyeen siday u wadeen ee dhurayeen bay gege kaga soo saareen waxay tidhi uxfuruu haahuna meel ka mid ay tidhi bartan qoda fa xafaruu markay qodeen fa idaa cidaamu yuusuf waxay ku soo baxeen nebiyullaahi yuusuf iyo lafihiisii bay gaadheen falamaa aqalluuha min al ard markay dhulka saa uga soo qaadeen fa faida ariiqu midla dawi nahaar ilaahay mucjiso cajiibuu tusay dariiqay garan la'aayeeni iftiin dharaar buu noqday meel walba way arkeen ilaa ay ka gaadhayeen beyt almaqdis ilaa ay ka xabaalayeen nebiyullaahi yuusuf waxaa u ifayey ee lafihii nebiyullaahi yuusuf baa u ifayey iyo jidhkiisa ayaa nuurayey oo u ifaya qisadaas waa qisa saxiixa waxyaalaha aynu ka dheehanayna ugu horeeya waxaa ka mid ah shay maal walba aynu qaadanno ah nebigeenna calayhi afdal salaati wa atami tasliim nebinimadiisa iyo ilaahay waxyiguu siiyey ee shaki la-aanta ah waayo reer bani israa'iil buu ka warramayaa lamanuu dhaqnayn lamanuu joogin waqtigoodina ma gaadhin towraadna way ku qoran tahay warkani waa kow qodobka labaad aynu ka qaadanaynaa waxa weeye waa hanka sare ninkaa reer miyigaah aad buu hankiisu u hooseeyey waa ninka dalbaday waxa aynu sheegnay islaantana hankeedu aad buu u sarreeyey halkay qabsatay waad arkaysaa walihaada markay kuu noqoto duco waa inaad halka ugu sarrayso qabsato dadkeennana waxaad arkaysaa markay adduunyo noqoto wuu weynaysanaya hankiisa iyo hungurigiisu ma yara aakhire markay noqotana salaadda inta ugu yar buu ku tukanayaa haddaan faralka ka adkaado maxaa ii galayo kale khalaas soo ilaahay faralka ma odhan waa aqiimu salaa soo iga dhic maayo waajibkii haa haye marka maxaa salaaddu iga ansaxaysa ragcaddii faatixada miyaa waajibtay wax kale lagu daraa may faatixadeedasaan rukuucdana subxaana rabbi alcadiim imise goor saddex baa ugu yar mar walba inta ugu yar buu qaadanaya haye qur-aanka imise iga salaaddu iga ansaxaysaa faatixadiiyo dhowr intaasumaan qur-aanka ka bar adoo heli kara inaad soddonka jisba barato inaad tidhaahdo intaa ay ku asaxdo salaad waan baranayaa waa hanyaraan adoo heli kara inaad qaybtaba qur-aanka gebigiisaba aada dusha ka akhrido inaad tidhaahdo waan akhrisanayaa uun waa ku hanyaraan adoo heli kara inaad tafsiirkiisa barato oo wuxuu ilaahay kugula hadlay aad fahanto inaad tidhaha waan dudubinayaa macnihiisana garan maayo waan akhriyaya iyaduna waa ku hanyaraan adoo heli karaya inaad tiraa ilaahu dunuubtao dhan iga dhaaf inaad tiraa ilaahu dembi hebel oo keliya iga dhaaf dembigaan milhiblaayo ku galay waayo waxaad heliba kartaa inaad tidhaa allow waxaan galay ilaahay iga baabi'iyo iga salabee markaa mar walba waxaa la rabaa inaad meesha ugu sarreeya qabsato cilmi markay tahay adoo cilmiga aakhire heli kara in wakhtigu kaaga lumo cilmiga adduunyo oo laa tuqadim walaa tu'akhir intii ilaahay kuugu talagalay aan dhaafayni aad bay kuugu yar tahay bal waxaa cajiib ah meesh acraabigaasoo kalaad noqonaysaa adoo laylatulqadri jooga inaad hurdo ka doorato habeenka laylatulqadriga saacada yarood seexan karta maalmo dambe waa kuu doqoniimo adoo laylatulqadrigii ama dee waxyaalo kale iyo qaad iyo meelo kale adoo laylatulqadrigii jooga inaad adduunyo weydiisato ilaahay ilaahay waxaan ku lagumana diidaye adduunyo keliya ha dalbanin waayo ilaahay muxuu ku canaantay dadka qaarkood famin annaasi man yaquulu rabbana aatina fi اdunya wma lahu fi اlaakhirati min khalaaq dad baa waxay odhan ilahu adduunyo keliya yaa la ammaanay qolada odhanaysa rabbanaa aatina fi اdunya xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cada isku darso maxaa kuu kala reebaya ilaahay adduunyo san iyo aakhira san baan ku weydiistay dadka qaarkii baad arkaysaa yowmu carafa banka carafo ilaahay geeyey oo ilaahay leeyahay baryaya ayuu madaxiiyo mijaha dubaya seexanaya soo halkaa ku gamaya ama uu sheeko gelaya ama uu qaar la kaftamaya ana waa dad waa halkii ugu hoosaysay buu han maraya waayo waa fursad inuu heli doono mar dambe aan cidi ogeyn marka markay arrintu aakhira noqoto diin waa in hungurigaagu halka ugu sarrayso noqoto maalinkay adduunyo noqotana hankaagu waa inuu koobnaado oo oo uu yaraado waxaa kaloo qisaday ka fahmaynaa dadku markay awaamirta ilaahay dayacaan way wareeraan way isku dabo wareegaan reer bani israa'iil maxaa dariiqi ka lumiyey awaamirtii ilaahay bay dayaceen dardaarankii nebigoodu kaga tegey ee udhi lafahayga qaada ayay ka tegeen markaasay lumeen manay hanuunin ilaa ay ku noqdeen dardaaranka innaga nebigu dardaaran buu inagaga tegay calayhi salaatu wasalaam taraktu fiikum shay-ayni maa in tamassaktum bihima lan tadilluu bacdii abadaa labu inagaga tegey kitaabullaahi wa sunnatii kitaabka ilaahay ka buuxsada sunnahaygana ka buuxsadoo si wacan u fuliya halkaynu kaga tagnay waynu fahmaynaa waa dareemaynaa ilaa lagu laabto oo sidaa reer bani israa'iil ugu laabteen aynu u laabanno oo qof ahaan iyo qoys ahaan iyo ummad ahaan aynu wada qaadanno weligeen waxaynu ku jiraynaa tiih iyo wareer qodobka kalenu ka qaadanaynaa waxa weeye ee dadka wanaagsan iyo ambiyada iyo saalixiintu ummaddooda heshiis bay ka qaadi karaan ballan bay ka qaadi karaan ilaahay hortii bay ballamin karaan waa hadday arrintaasi adduun iyo aakhira u wanaagsan tahay waxaa kalen ka faa'iidaynaa dumar wanaagsan oo ahlu khayri inay jireen reer bani israa'iil oo aanay wada xumayn iyadana waa ka dheefaynaa waana ka faa'iidaynaa waxaa kalen ka faa'iidaynaa ambiyada reer bani israa'iil ama ummaddii reer bani israa'iil bilowgoodii hore way toosnaayeen qabriyada ambiyada iyo saalixiintana kumay talax tegin qabriyada may ku talax tegine qabri inuyuunbay u yaqaaneen way u ducaynayeen maxaynu taa xaggeenu ka keennay inaanay qabriyada ku talax tegin oo aanay dul fadhiyin oo aanay barakaysan oo aanay su-aal weydiinayn oo aanay wax ku dhisin oo aanay leydh ka shidayn waxaad ku garanaysaa qabrigii dhammaabay ilaabeen hadduu qabrigu qudbi weyn leeyahay qabriga nebi yuusuf oo intaasoo faynuus lagu shido oo intaasoo unsiya lagu shidayo oo rag dul fadhiyaan maqaami baane maqaamkii waxaan joogaa sheekh hebel baan fadhiyaa miyaa la ilaabi laha waxaa la garan laha caasho garatee buu noqon la ilmaha ugu yaraya ka ugu weyn u wada garan la kol hadday wada ilaabeen waxaad garanaysaa markii hore way toosnaayeen berigii dambe laakiin way qaldameenoo nebigu waa kii lahaa sala allahu calayh wasalam shan maalmood intaanu dhiman ka hor qaatala allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim wa saalixihim masaajid ilaahay yahuud iyo nasaare ha nacdalo nebiyadii iyo saalixiintii qabriye masaajiday ka dhigeen qubuurtoodii marka markii hore way toosnaayeen markii dambey leexdeen inagana waa laynoo diiday qubuurta waa qabri waa loo ducaynayaa salaadna laguma tukanayo la dhisi maayo la iftiimin maayo eh, eh, marya lagu xidi maayo waa qabri laguna socon maayo laguna fadhiisan maayo lana baabiin maayo macnaha la buunbuunina maayo lana baabiin innagu labadii baan u dhaxayna qaar waday gelinayaan gebiga inta cagaf geliyaan ayaa waddo ka dhigayaan ama iskuullo ama guryo baloodhaa laga dhiganaya waa la seexanaya waa dulmi cad weyn qaarna way buunbuuninayaan guriga waa la sharaxayaayo intaasoo leedhiyo intaasoo umuuro labada midna lama ogole waa wasat waa qabri waa loo ducaynaya ducuu kugu leeyey waana la xurmaynaya waxaa kale in ka faa'iidaynaa qodobka kale xadiisku markuu alcidaam leeyahay waxaa looga jeedaa albadan lafiima waa jirki waayo isma diidayaan xadiiskan iyo xadiiska odhanaya ina allaha xarama cala alardi an taakula ajsaada alambiyaa ilaahay arlada wuxuu u diiday inay cunto jirka nebiyada marka cidaam halka waxaa looga jeedaa jism wa badan nebiy llaahi yuusuf kadaalika waxay culimmadu ka qaateen oo kale haddii sabab sharcii dhacdo meydka in la naqlin karo meydka in meeshii laga naqlin karo oo meel kale loo naqliyo saxaabada qaar baa sameeyey shuhadaa uxud raggii uxud ku shahiiday oo ililad noqotay oo daadku soo maray ayaa jaabir binu cabdilaahi intuu dib u qoday ayuu aabbihii ka saaray nin kalena waa yimi isna aabbihii buu ka saaray hadday sababi timaaddo maydka waa la naqlin karaa isagoo aasan iyo isagoon aasnaynba hadduu beled gaala ku dhinto waad ka soo naqlisan kartaa markaasaad beledkaaga keeni kartaa waa sida xoogga badan ee raajixa ah culimo diidaana waa jirtaa waxaynu baaraka allahu fiikum ku soo gebagabaynaynaa qisadan iyo wixii la mida waxaynu ka qaadanaynaa arrimaha aakhiro inaynu u itaalsanno oo aada ugu laxaadsanno oo awood ku bixinno oo ilaahay inta taaggeen aynu la tijaaraysanno waa tijaaratun lantabuur waa ganacsi aan marnaba khasaarayn markay adduunyo noqotana intaad ku noolaanayso ceeb la-aan kaga noolaanayso un inaad kaga ka qaadato waayo iyada meel la ku raaci mayso waa ay zuulaysaa ama adaa ka zuulaya ilaahay waxaanu weydiisanaynaa kuwa diintooda iyo camalkooda iyo cilmigoodaba hagaajiya allah inaga yeelo ilaahay adduuniya akhraba ha inoo hagaajiyo intii dhibatana allah u naxariisto inta dhibaataysana dhibka ilaahay ka kor yeelo sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina moxamed subxaanaka